بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مصنف رحمه الله تعالى كتاب السير siirooyinkii ayuu kitaab yahay asiyar luqatan waxaa weeye jamcu siira siraduna waa sunnada iyo ariiqada waxaana looga jeedaa siiradii nabiga sala allahu calayhi wasalam mualifku marka kitaabkan wuxuu ama tarjamadan u guntay inuu kaga hadlo jihaadka iyo axkaamtiisa marka maadaama jihaadka laga qaadanayo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku lahaa ghasawaadkiisii iyo duulaamadiisii ayuu kitaabu siyar u yidhi waxaana asal u ah jihaadka qowl اllahi caza wajal kutiba calaykum اlqitaal waqaatilu اlmushrikiina kaafa wاqtuluuhum xayثu wajadtumuuhum iyo axaadiid kale uu ka mid yahay xadiidkii nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam umirtu an uqaatila الnaas waxaa la faray dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka dhahaan laa ilaaha ila allah iyo xadiidkii muslim uu wariyey laghadwatun aw rawxatun fii sabiili اllah khayru min addunya wama fiiha laghadwatun kalahaad aw rawxatun ama caraabin fii sabiili lah ilahay jidhkiisa lagu kalaho lagu caraabo waa jihaadkii eh khayrun ayaa ka khayr badan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha waxa ku sugan wuxuu yihi musanifku raximah اllahu kaana aljihaadu jihaadku wuxuu ahaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam farda kifaayatin fardu kifaayuu ahaa wa qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa farda caynin fardu cayn buu ahaa jihaadku waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda alhijra fardu kifaayuu ahaa ama qabla alhijra hijrada ka hor jihaadku mashruuco ma ahayn ma banaanayn oo asxaabta waxaa la faray inay iska sabraan laakiin bacda alhijra fardu kifaaya u ahaa waxaa tusinaya aayaad waxaa ka mid a ah aayaadkaas qowl llahi yastawi alqaaciduuna min almuminiina gayr uli darari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi bamwalihim anfusihim fadl ilaa qowlihi wakula wacd allah aayaddan ilahay wuxuu ku tilmaamay mujaahidiintii iyo qaacidiintii kuwii jihaadayay iyo kuwii aan jihaadayn labadaba ilaahay wuxuu u ballanqaaday alxusna janno ayuu u ballanqaaday marka qofka caasiga ahna janno looma ballanqaado qof ma'juurah iyo qof ma'suuroo dambaabay isma baran dhigo marka waxaa laga qaatay inuu jihaadku fardu kifaaye ahaa qiil laga xoog wuxuu leeyahay wuxuu ahaa fardu cayn infiruu khifaafan wa iqaalan aayaddaas ayuu qiilkani cuskaday ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima infiruu baxa khifaafan idinkoo fudud wa iqaalan idinkoo culus marka waxaa laga qaadanayaa bay dhaheen inuu jihaadku ahaa fardu cayn yani waxaa laga jawaabaya qiilkan dadka uu fardu ku ah waa dadku nabigu cayim calayhi salaatu wasalaam ama amarka uu siiyey inay waama bacdahu nabiga kadib miyaa sala allahu calayhi wasalam falilkufaari gaaladii waxa u sugnaaday xaalaani laba xaaladood axaduhumaa labada xaaladood mid ahaan yakuunuuna gaaladii waxay ku sugnaanayaan bibilaadihim waddankooda fa fardu kifaayatin faljihaadu jihaadkii xaaladda fardu kifaayatin weeye waa fardu kifaayo idaa facalahu hadduu sameeyo jihaadkii man dad fiihim ku sugan tahay kifaayatu kifaayo saqata alxaraju dembigii wuxuu ka dhacayaa can ilbaaqiina intii kale bacda nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga gadaashiisa gaaladu laba xaalood belay inay wadankooda ku sugan yihiin oo halkooda ay joogaan oo duulaan ay nagu soo qaadin iyo inay nagu soo duulaan oo wadan waddan islaam labadaa mid wey haddii haddaba wadankooda ay ku sugan yihiin in anagu aan ku duulo oo waxaa loo yaqaano jihaadu alab kaasi waa fardu kifaaya fardu kifaaya weeyaan sida ay tusinayso siyartii khulafaa raashidiin ridwaan ullaahi tacaala calayh ijmaacina lagu soo naqliyey fardu kifaaya marka uu leeyahy waxaa weye dad ummadda ka mid ah hadday u qumaan jihaadkan fardu kifaayaha intii kale u dhacaya haddii wax u quma la waayana ummadda idil way dambaabaysaa sidaas weeye marka fardu kifaayaha shanigiisaaba noocaas wa min furuud اlkifaayati furuud اlkifaayadi waxaa ka mid ah alqiyaam in loo qumo biiqaamati اlxujaji xujooyinkii in la ogo waxalli اlmushkilaati mushkilooyinkii in la xaliyo waxyaabihii mushkilka ee qarsoona fi diini diinka ku sugnaa wa biculuumi الsharci wa min furuud اlkifaayaati waxaa ka mid ah alqiyaam in loo qumo biculuumi الsharci sharciga culuumtiisa wadalika miaal ka tafsiirin tafsiirkii weeye wa xadiiin xadiidkii weeye wlfuruuci masaaishii fiqiga in loo qumo oo la barto bixayu meel ama heer yasluxu qofkii markaa uu u suubanayo lilqadaa'i garsoon wlmru in la faro bilmacruufi wanaagi wanahyi in layska reebo can ilmunkari xumaanti waxyaa lkacbati kacbadii in la nooleeyo kula sanatin sanad walba biziyaarati booqasho wadafcu darari muslimiina muslimiinta dhibkooda in la fogeeyo oo laga koryeelo wadalika miaal ka kiswati caarin sida mid qaawan in waxa weye la tiro wayacaami jaa'ici mid gaajaysan in la quudiyo waase goorma arrinkaasi idaa lam yandafic hadduusan ku reebtoomin uusan ku hadhin bizakaatin zaka hadduusan ku kaaftoomin wey wa beyti maalin iyo beyti maal uusan ku kaaftoomin wa taxamulu shahaadati shahaadadii ama markhaatigii in la guto taxamulu shahaadati shahaadadii markhaatigii in la xambaaro wa adaa'uhaa in la guto walxirafu shaqooyinkii wasanaa'ici farsamooyinkii iyo wamaa tatimu bihi lmacaayishu noloshu waxay ku dhammaystirmaysay mualifku markuu inoo sheegay jihaadku inuu yahay fardu kifaaya ayuu istidraad sameeyey oo wuxuu noo tilmaamay anwaac kala duwan oo furuudulkifaaya ah anwaac waxyaabaha fardukifaayada ah ayuu waxyaabihii u muhiimsanaabu wax ka sheegay fardukifaayada horta horey buu inoo soo dhaafay waxyaaba ka ah, markii kitaab aljanaaisa aan ku jiray meydka in la maydho in la kafno in lagu tukado in la aaso intaaba fardu kifaaya ahayd sidoo kale mambuudka kii la tuuray in eh, la qaado ilmihii yaraa kaasina fardukifaaya ahaa halkanna wuxuu ku tilmaamay anwaac kala duwan oo furuudulkifaayaad ah waxaa ka ah in la helo culuumo oogta xujooyinka yani xujooyinka cilmiga iyo baraahinta culculus ee tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo sifaadkiisa oo caqiidadii suga in la helo isla markaa la helo culumo mushkilaadka diinka waxyaabaha dee shubahaadka ee diinta lagu soo aroorinayo ka difaaca oo radiya shubahaadkaas oo ka jawaaba waa in la helaa jeer fii kulli zamaan la waayi maayo dad diinta shubha ku kiciya oo shubahaad soo arooriya ama shubahaad caqiida ku saabsan ama shubahaad axkaamta shareecada ku saabsan marka waa in la helaa culamo jeer u taagan arrinkaasoo u qunto waajibkaas si ummaddii diinka aan looga sidoo kale waa in la helaa furuudu kifaayaadka waxaa ka mid a ah in la helo culumo ee taqaana culumtii shareecada maxaa ka mid a ah? tafsiirkii iyo xadiidkii mufasiriin waa in la helaa muxadisiin waa in la garanaysa masaa-ishii iyo furuucdii oo weliba ka gaadhay masaa-ishaas barashadeeda ilaa heer qofkani uu u suubado qadaa garsoor iyo fatwo u suubado maxaa yaele arrinka aad baa loogu baahan yahay dadkuna ka maarmi inay helaan culummo haddii kale diinkoodii kaga sugnaanayaan qof ay su-aal weydiiyaana heli maayaan qudaad kala saartana heli maayaan sidoo kale furuudda kifaayada waxaa ka ah in e, la helo dad wanaagga dadka fara xumaantana ka reeba e, sidoo kale in kacbadii sanad walba la nooleeyo oo ziyaaro lagu nooleeyo e, ziyaara waa booqasho booqashada laakiin waxaa looga jeedaa xaj iyo cumro ee loogama jeedo in kacbada laiska tago oo laiskaga ictikaafo loogama jeedo ee in lagu nooleeyo xaj iyo cumro sanad walba taasina waa fardu kifaaya aysan cadilmin kacbadu sanad aysan jirin aan la xajin ama aan la cumrayn sidoo kale in muslimiinta wixii dhibaato ah ama baahiyo ah ay leeyihiin la daboolo sida qofkii qaawan in la arad bixiyo kii gaajaysan in la qoodiyo haddii aysan ku kaaftoomin sako ida lam yandafic bizakat haddiisan zako baahidooda aysan ku harin ama ayna ku gaaftoomin ama baytmaalki baytmaalka muslimiinta hadduusan kafaynaynin baahidooda waxaa ka mid a furuudda kifaayada in markhaati haddii loo baahdo markhaatiga la xambaaro oo qofkii haddii la markhaati gashado wixii loo markhaati gashaday uu markhaati ka noqdo haddii dad badan meesha wada joogaan oo laba markhaati a loo baahan yahay waa in dadkaas la helaa laba qof oo markhaati ka noqota waxaa loo baahan yahay wahaakada wa adaa'uha markhaatigana in la guto markhaatiga lana xambaaro lana guto waxay ka mid tahay min furuudi alkifaaya laakiin markuu e, adaagu uu noqonayo fardu kifaaya waa haddii laba ka badan intii loo baahan nisaabkii shahaadada wax ka badan ay markhaatigii galaan marka intii nisaabka ahaa unbaa loo baahan yahay marka fardu kifaaya buu noqonaya waxaa ka mid a furuudulkifaaya xirafta shaqooyinka iyo farsamooyinka in la helo muslimiin u qunta sida ganacsigii dharkii in la tolo toobintii injineerinkii caafimaadkii waxyaabaha muslimiintu u baahan yihin xiraf iyo sanaacaad waa in la helaa dad u quma xataa kabaha la tolaya waa in la helaa dad kabaha tola yani wax walba oo shaqa oo dadku u baahan yihiin waa in la helaa dad u quma adduunyadiibaa sidaa ku qumayso dee la-aanteed dadkuma noolaan karaan yani dhib iyo cijiiji bay mutaysanayaan way halaagsamayaanba haddii la waayo xirafta iyo sanaacdaas sidoo kale wax walba oo nolosha ku dhammaystirmayso waa in la helaa dad uquma sida ganacsigii beecii iyo baayac mushtarkii iyo beer qoditaankii iyo waxaasoo iday wjawaabu salaami wa min furuud اlkifaayaati waxaa ka mida jawaabu salaamin salaamtii in laga jawaabo calaa jamaacati jamaca la salaamay wayusanu waxaa la sunneeya ibtidaa'uhu salaamtii in la bilaabo laa calaa qaadi xaajatin laa yusanu ibtidaa'uhu salaamtii in lagu bilaabo lama sunneeyo calaa qaadi xaajatin xaajo kii gudanayey waakilin kii cunto cunayey wa fii xamaamin qofkii amaamka ku sugnaa waman fii xamaamin qofkii xamaamka ku sugnaa walaa jawaaba jawaab calayhim dushooda ma ahaanin waaya furuudda kifaayaadka waxaa ka miduu yidhi in e, jamaaca haddii la salaamo mid ka ah uu jawaabo jamaaca haddii la salaamo mid ka ah inuu u jawaabo oo salaamo radiyo waa fardu kifaaya waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha bulaay haddii salaan laydinku salaamo ku salaama mid ka fiican ama salaantii un celiya waaya waxaa sunno ah in salaantii la bilaabo oo qofka muslimka adugu aad salaanta ku bilowdo laakiin lama sunneeyo in salaantii lagu bilaabo ama la salaamo qof xaajo gudanaya mas-uuli ku jira iyo qof cunto cunaya iyo qof xamaam ku maydhanaya inta aan soo tilmaanay haddii la salaamana salaantii waajibkuma aha inay radiyaan sababtoo ah dee waxaa weyaan qofkan asalaantii wuxuu dhigay meelaan meesheedii ahayn loomana sunaynin walidaalika inay u jawaabaan looma eh, laasimkuma ah sidoo kale qofkii eh, khaiibka ahaa in la salaamo lama sunneeyo qofkii duca ku mashquulsanaya ducaysanaya qofka qur-aan akhrisanaya intaasoo dhan in la salaamo lama sunneeyo qofka lulmaysan eh, qofka hurda qofka faasiqa ah mubtadica intaasoo dhan in la salaamo sunna walaa jihaada jihaad laguma le calaa sabiyin ilma yar wamajnuuni mid waalan wamra'atin haweeney wamariidin mid xanuunsan wadii carajin mid curyaannimo u saaxiiba carajkaasoo bayinin cad wa aqdaca mid gacan go-an wa ashalla mid gacantiisu ingegtay wa cabdin addoon wa caadimi uhbatin wa caadimi uhbati cudurdaar walbao manaca diida wujuuba xaji xajkii inuu waajibo manaca uu diidaya aljihaada jihaadkii ilaa khawfa ariiqin jid cabsidii mooyaane min kufaarin gaar laga cabsanayo wakadaa saasoo kale min lusuusi muslimiina muslimiinta tuugadooda cabsida laga qaba mooyaane cala saxiix muctamad haddaan halkan wuxuu ku tilmaamayaa mualifku mawaanic aljihaad waa laba nooc mawaanic xisiya iyo mawaanic sharciya waxyaabo jihaadkii diidaya laba qaybood wey maanic xisi ah iyo maanic sharci ah mawaanicda xisiga ah waxaa ka mid ah waa qaybtan hore ee sabigi jihaadku waajibi maayo ilmihii yaraa iyo kii waallaa iyo qofkii xanuunsanaa iyo qofkii curyaanka ahaa ee curyaannimadiisu weliba ay darnayd curyaannimo cad waa qof naafa ah dee iyo qofkii gacantiisu go intaaba jihaadku waajibi maayo ilmaha yarkii majnuunka mukalafa ma aha laysa cala aducafaai walaa cala almarda u ilaha yidhi haweenayduna waa daciif ayada jihaad laguma leh kan xanuunsanna isna waa macduur qofka curyaanka ahana laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj buu ilaha yidhi kii indhoolaha iyo kii curyaanka iyo kii xanuunsanaatoona wax dembi oo lagu saaran ma jiro haddii macnaha jihaadka ka tagaan kii gacanta go-anana saasoo kale maxaa yde mama dagaalami karo kii gacantiisa igignaydna saasoo kale addoonkii kii waayey kharashkii ku diyaargaroobi lahaa mama haystaba wuxuu ku diyaargaroobi lahaa sahaydii iyo hubkii iyo gaadiidkii ku safri lahaa iyo waxaasoo dhan ma diyaarsan kaana jihaad laguma leh walaa cala aladiina idaa ma atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi tawallow acyunahum tafiidu min adamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun waaya cudurdaar walba oo diida xajku inuu waajib noqdo wuxuu diidayaa jihaadkii bimacnaa cudurdaar walba oo xajkii qofkii lagu cudurdaaraya oo markaa xajkiisa waajib ku noqonaynin isla cudurdaarkaas jihaadkii inuu waajib noqdona wuu diidayaa bimacnaa waa lagu cudurdaarayaa qofkii horuuna ugu soo dhaartay waxaa ka mid ah sida qofkii sahaydii inuu waayo iyo daabadii ku safreeyey raaxiladii markii laga reebo cabsida jidka cabsida jidka jihaad xajka cudurdaar buu ahaa laakiin halkan cudurdaar ma noqonayo haddii gaalo laga cabsanayo maxaa gaalada laftirkoodaaba lala dagaalamayaaba haddii gaalo laga cabsanayo jidgooye ay sameeyeen ayaga laftirkoodaaba lala dagaalamaya marka cudurdaar kuma noqonaya jihaadkii sidoo kale nusuus ama tuugo muslimiin hadday jiraan oo eh, jidgooye sameeyey kuwa laftirkooda jihaadka looga tegi maayo waa la jiraya waa la jiraya maxaa yeelay cabsida yani safarka jihaadka waa la ixtimaalaya nusuustana waxa weeyaan ayagaaba dee u mudan in lala dagaalamo jidkii waxa weeye laga banneeyo wuxuu yihi wadaynu dayntii alxaallu ee deg dega ahayd yuxarimu dayntaasi way diidaysaa safra jihaadin safarka jihaadka way xaaraamtimaynaysaa waayrihi wa safra hayrihi safar aan jihaad ahaynna way xaaraamtimaynaysaa ilaa biidni qariinihi qofkii daynta lahaa inuu fasaxo mooyaane wlmuajalu dayntii la madaleeyana laa yuxarimu safra safarkii ma xaaraamtimaynaya mulaqan gebi ahaanba wa qiila waxaa lihi maye yamnacu wuxuu diidayaa daynta muajalka safaran safar makhuufan oo laga cabsado daynta degdega ah halka ku gadagelaya mawaanicdii sharciga ah waxay mawaanic xisi ah waa mawaanicdii sharciga ah. sharciga ah ayaa qofkii u diidaya jihaadkii haddii maanican uu ku qumo waa dayntii xaalka ahayd degdega ahayd haddii qofkii lagu leeyahay muslimka ah dayn waa ka xaaraan inuu safar jihaad u baxo iyo safar kaleba dayntu maadaamay degdeg inuu u fasaxo ninkii daynta ku lahaa mooyaane inuu u fasaxo mooyaane maxaa yeelay jihaadku noocaan soo tilmaamayn waa fardu kifaaya deyntuna waa fardu cayn fardu caynka iyo fardu kifaayana waxaa la hormarinaya fardu caynka midda kale haddii qofkii xataa ku shahiido jihaadkii dembi walba oo dhan waa laga dhaafaya waxaan diinta ahayn laakiin qofkii diinta iska laha haddii uu u fasaxo marka ayada ah jihaadkii qofkii wuu u kici karaa waa daynta degdega daynta madalaysan ee muddaysan safarkii jihaadka iyo safar walba ma diidayso maxaa yeelay waktigeeda marka la gaadho uma qofkan u dalban kara lakin inta ka horaysa xaq uma leh qiilba wuxuu leeya maye safarku haduu yahay safar cabsileh sida safarka jihaadka oo kale dayntan mu'ajalka ah way xaaraantimaynaysaa wayaxrumu waxaa xaaraana jihaadu jihaad ilaa biidni abaweyhi labadiisii waalidin u idmaan mooyaane in kaanaa labadaa waalid hadday yihiin muslimayni laba muslimiin ah laa safaru tacallumi fardi caynin fardu cayn barashadii safarkiisa maya wakadaa sidoo kale kifaayatin safaru tacalumu fardu kifaayatin fardu kifaaye barashadii safarkii asna wuu bannaan in waalidkii oon idmin loo safro ila sax muctado qaban wuxuu ku yidhi inuu qofkii u safro oo u baxo waa xaaraan ilaa labadiisii waalid inay u fasaxaan mooyaane hadday labaduba muslimiin ay yihiin maxaa yeele jihaadku waa fardu kifaayo birigooduna in waalidkii u baarnimo falana waa fardu cayn marka farducaynka la hormarinaya saxiixaynna waxaa ku sugan in nabiga salaatu wasalaam uu nin idan weydiistay inuu jihaad u baxo dabeetana nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam alaka waalidaan laba waalid ma leedahay qaala nacam qaala fafiihima fajaahid labadaada waalid ku jihaad buui manaa birigooda ku jihaad riwaayo kale waxay tilmaamaysaa nabigu nu alayhi salaatu wasalaam alaka waalidatun hooye ma leedahay qaala nacam qaala faاnطaliq ilayha hooyadaa u kacoo faakrimhaa maamuus oo wanaaji faina aljanata jannadu taxta rijlayha labada lugoodba ka hooseysa rawahu aakim safarka hadduu yahay safar uu qofkii farducayn kusoo baranayo yani wax waajib ku ah farducayn ku ah sida maalan salaadii qaab ku tukanayay soonkii waxyaabihii dee daruuriyaadka waajib ku ahay inuu xalaash iyo xaaraanta kala barto ayuu u safrayaa kaas waalidka idan la weydiin sidoo kale hadduu xataa baranayo cilmi fardu kifaaye inuu caalim noqduu rabaa mufti ah de waa fardu kifaaya culamada way joogaan waddanka oo dee asaga keliya looma baahno culamo kalea waddanka jooga oo fardu kifaayihii u quntay wuu u safri karaa lialab alcilm xataa asagoon waalidkiisii ka idan qaadanin maxaa yidhi arrinkan waa loo baahan yahay muslimiintana uu ku anfacaya wax khataroo safarkaa ku jirtana ma jirto sida jihaadkao kale ma aha qofki looma cabsanayo fain adina haddii ay idmaan ninkii aw idmaan abawaahu labadiisii waalid walariibi qofkii deynta ku lahaa uma dabeetana rajacuu ay ka laabtaan idankii wajaba waxaa waajiba alrujuuc asna inuu soo laabto in lam yaxdur isafa safka hadduusan xaadirin fain sharaca hadduu gudagalo fii qitaalin dagaal xaruma waxaa xaaraam alinsiraafu inuu ka baxo ou ka soo laabto fi adhari muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi labadii waalid hadday qofkii ninkii jihaadka u baxayey ay fasaxaan kii daynta ku lahaana u fasaxo dabeetana markii uu baxay ayay idankii ka laabteen asna wuu ogaada inay idan ka laabteen waxaa waajib ku ah inuu halkaa uu joogo uu ka soo noqdo waa haddiise safkii jihaadka uusan gelin bimacnaa haddii jihaadkii uusan bilaabaninoo safkii jihaadka hadduusan xaadirin oo dhexda kusii jiraa marka wuu soo laabanaya maxaa yeelay idankii dee shardiga ahaa ayaa meesha ka baxay maa jaaza licudrin baطla bisawari way ka qaacidan ahayd haddii safkii laakiin uu xaadiro dagaalkiina uu guda galo oo labadii saf baaba ishor istaagay kadibna labadii waalid ay ka laabtaan inankoodii ama ninkii diinta kulahaa uu ka laabto waa xaaraan inuu dib u noqdo maxaa yeele markaa waxaa waajib ah inuu dagaalka galo oo musaabaro la yimaado liqowlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan fahbutuu habaat baa in la faray markaan gaalada la kulanno midda kale hadduu dib u laabto arrinkii dagaalka ayaa tashwiish ku imaanaya muslimiintii dagaalamaysana qalbi jab baa ku dhacaya midda kale waxaan ognahay altawali yowma azaxf inay ka mid tahay min kabaa'ir اdunuub qofka inuu dagaalka ka baxo waa min kabaa'ir اdunuub aلثaani nooca labaad ee labadii xaaladood ee gaalada ka mid ah yadkhuluuna gaaladii waxay galeen baldatan yadkhuluuna waa ficil mudaaric lakin waxaad ka cabirtaa siiqata maadi yadkhuluuna gaaladii waxay galeen baldatan degmay galeen lana inna waa iska leenahay ama waddan inna leenahay bay galeen fayalzamu waxaa ku waajibaya ahlahaa baldada ahelkeeda addafcu inay ku difaacaan bilmumkini wax kastoo suuragal ah fain amkana hadday surowdo ta'ahubun inay u diyaargaroobaan liqitaalin dagaal wajaba waxaa waajib ah almumkin wixii suuragal ah inay isku difaacaan xataa calaa faqiirin kii faqiirka aha uu ku waajibaya wa waladin kii la dhalay waladkaana uu ku waajibaya wa madiinin kii diinta lagu halan uu ku waajibaya wa cabdin addoonkii bilaa idin ayagoo idan ka qaadanin dadkii waxaa weeyaan soo tilmaana wa qiila waxaa lidhi in xasalad hadday xasisho muqaawamatun iska caabin laiska caabiya gaaladii biaxraarin kuwa xor ah laiskaga caabiyo ishturda waxaa loo shardiyaa addoonkii idinu sayidii sayidkiisa inuu idmo wailaa haddii kale oo dadkii baldadaa deganaa aynan u suuroobin inay dagaalka u diyaargaroobaan oo gaalada sikadiisa usoo weeraraan faman qusida qofkii markaa loola yani lasoo hujuumo ee loo soo qasdaa daafaca wuu iska difaacayaa can nafsihi naftiisa wuu iska difaacaya bilmumkin wixii suuratagal ah ayuu isku difaacaya waase goorma in calima hadduu ogaado annahu asagu in ukhida haddii la qabto qutila in la dilayo wain jawaza hadduu banneeyo alasra kafaarasho falahu waxaa u bannaan an yastaslima inuu isdhiibo mualifku markuu ka soo baxay xaaladii koobaad ee xaaladihii gaalada kamid mid ahaa ee ahayd in gaaladu wadankooda ay ku sugan yihiin oo inagu aan duulaan ku qaadayno duulaanka wuxuu yidhi fardu kifaaye wey inaan duulaan ku qaadno waa jihaadu alab xaaladii labaad ba hadda guda galay wuxuu yidhi haddii gaaladu ay waddankeenna soo galaan oo ay weerarna soo qaadaan oo waddankeenna qabsadaan ama magaalo kamid ah ama dhulkeenna qayb ka mid ah xataa buur ha ahaato wadanka koonihiisa ku taala waxaa waajib ah dadkii waddankaa deganaa inay iska difaacaan gaaladii oo si walba oy awoodi karaan wax walba awoodi karaan karaankooda iska difaacaan kaasina waxaa weeye jihaadu addafci jihaadkii iska caabinta waayahay marka jihaadu dafci wuxuu kaga duwan yahay jihaadu dalab waa fardu cayn kii horena wuxuu ahaa fardu kifaaya haddii haddaba ay surowdo inay muslimiintii istabaabusheeyaan oo ay dagaalka u diyaargaroobaan oo is urursamaan waa waajib inay sameeyaan wixii suuragal ah qof kastana dagaalka inuu ka qayb qaato waa ku waajib xataa kii faqiirka ahaa ee nidhi hadduusan haysan wuxuu ku diyaargaroobo jihaad dolla markaan ka hadlaynay jihaadku ka dhacayo halkan kama dhacayo maadaama wadanka islaamka la soo galay ha baxo ilan lama gelaya waaya qofkii ee waladkiina uu ku waajibaya isagoo waalidka ka idan qaadanin ayuu dagaalamaya kii diinta lagu lahaa isagoo kii deemeeyey ama daa'inka ka idan qaadanin buu dagaalka gelaya addoonkii asagoo sayidkiisa ka idan qaadan intaaba dagaalkii way ka qayb waa kuwii aan u cudur daaray fii jihaadi dalab halka mayna ugu cudur daarin la soco dagaalkii way gelayaan qiil baa wuxuu ka soo reebaya wuxuu leeyahay haddii eh, dadka xorka ah ay jihaadka ku filan yihiin iska caabin karaan gaaladii adoonkii ah hakas qaato ama kaydan qaato sayidkiisa isagoo kaydan qaadani ma karo maadaama laga maarmo wailaa markuu wuxuu uga jeedaa haddii ta'ahubkii aan soo tilmaamay diyaargarowgii dagaalka loo diyaargaroobay uuna suuroobinba gaaladii baa si kelisa ah waddanka islaamka soo galay muslimiintiina waxa weeye ma kulmi karaan ma tabaabarshaysan karaan meel isku urursadaan ma jirto qof kasta halka uu jooga isku difaaco qofkii marka loo soo qasto ee halkiisa lagu yimaado ha isdifaaco naftiisa wixii suuragal ah ha ku difaaco waase hadduu og yahay haddii ay qabtaan inay dilayaan haddii laakiin uu isleeyahay waxaa suuragala inay ku qafaashaan ina ku dilin waana suuragal inay ku dilaan inay ku qafaashaan oo ayna ku dilin waa suuragal marka wuu isdhiibi karaa wuu isdhiibi karaa athani xaalada labaadi waxa wey xaaladii gaalada ka mid a yadkhuluuna gaaladii waxay soo galeen beldatan magaalo ama degmo lana inagu aan leenahay faydisa waxaa ku waajibaya ahlaha ahalka beldadaas addafcu inay isku difaacaan bilmunkari wixii suuragal ah fain amkana hadday suurowdo ta'ahubun inay u diyaargaroobaan liqitaalin dagaal wajaba waxaa waajiba almumkinu wixii suuroobay xataa calaa faqiirin kii faqiirka ah xataa wuu ku waajibayaa dagaalku xaaladatan wawaladin waladkii wa madiininkii diinta lagu lahaa wa cabdin addoonkii bilaa idnin intaaba ayagoon idan qaadanin waladkii iyo madiinkii iyo addoonkiiba idan uma baahna xaaladda wa qiila waxaa yidhi in xasanad hadday xasisho muqaawamatan iska caabin biaxraarin axraar in laiskaga caabiya gaaladii shuruda waxaa la shardiyaa idnu sayidihi addoonka sayidkiisina uu idmo wailaa haddii kale oo waxa weeye ahlu balda inay u suurooba inay dagaalkii u diyaargaroobaan faman qofkii qusida loo qastaa dafaca can nafsi naftiisa wuxuu ku difaacaya bilmumkin wuxuu suuroobay in calima hadduu ogyahay annahu asagu in ukhida haddii la qabto qutila in la dilayo wa in jawasa hadduu banneeyo alasra qafaalasho in la qafaalanayo oon la dilaynin falahu waxaa u bannaan an yastaslima markaa inuu isdhiibo waman qofkii huwa asaguba duuna masaafati qasrin masaafadii salaadda lagu qasrinay ka sokeeya oo waxa weeye masaafatu qasr in ka yar usoo jira min albaldati magaaladaas waxa wey duulaanka lagu soo qaaday ka ahlihaa qofka ehelka magaalada muu la mid yahay waman qofkii cala lmasaafati masaafo masaafat alqasri indhan u jira magaalada waxa wey gaaladu ay qabsatay iyo in wixii ka durugsanba yalzamum waxaa waajibka almuwaafaqatu inay soo waafaqaan oo usoo gurmadaan biqadri kifaayati kifaayada qadarkeeda in lam yakfigu haddaysan ku filayn ahluha ahlkeeda aysan ku filayn gaaladii inay iska caabiyaan waman yaliihim iyo kuwii usoo xigay iila waxaa yidhi wain kafow yalzamhum muwaafaqa inay soo muwaafaqaan baa waajibaysa wain kafow haba isku filaadaan wuxuu ku yidhi qofkii jooga meel masaafata qasr wax ka yar u jirta magaalada gaaladu ay qabsatay xukunkiisu waxa weeye xukunka magaaladaas dadka ku nool oo marka waxaa waajib ku ah inuu dagaalkii u baxo oo uu jihaad ka qayb qaato jihaadu dafco haddii masaafatu qasri u jirana waa koob iyo siddeetan kilomitr iyo wax ka sii badan waxaa waajib ku ah in ay u soo gurmadaan magaaladaas waxa weeye gaaladu ay soo weerartay biqadri kifaaya intay u baahan yihiinna ay maarata ugu soo gurmadaan waa haddii dadkii magaalada deganaa inay iskaga fileen inay iska caabiyaan iyo dadkii ku hareeraysanaa ee magaalada ka agdhawaa qiilba wuxuu xataa haddii ay iskaga filan yihiin ayagu isku filan yihiin waa waajib inay usoo gurmadaan waayahay say u caawiyaan waa man qofkii huwa asagoo duuna masaafati qasrin masaafatu qasr waxa weeye ka dhow min albeldati magaalada masaafata qasr ka yar min albeldati magaalada in u jirta masaafata qasr wax ka yar ku nool ahliga ehelkeedu la mid yahay waman qofkii cala masaafati masaafat alqasri ku suganna yalzamu waxaa waajiba almuwaafaqatu inay usoo hiiliyaan oo ay soo waafaqaan dadkii magaalada ku noolaa biqadri kifaayati kifaayada qadarkeeda in ku filan in lam yakfi hadduusa ku filan ahluha ahlkeeda waman yaliihim iyo kuwii ku hareeraysanaa ama u dhowaa qiila waxaa la yidhi wain kafaw xataa hadday iskaga filan yihiin gaaladii waa inay usoo gurmadaan kuwa masaafatu alqasri u jira walow asaruu haddii ay qafaashaan gaaladii musliman muslim falasax muctamad waxaa weye wujuubu nuhuudi in loo kaco inay waajib tahay ilayhim xaggooda si loo badbaadiyo in tawaqacnaahu haddii aan filanayn inaan badbaadinayn gaaladu hadday muslim naga qabsadaan qof muslim ah oo ay waajib ah in loo baxo si muslimkaa loo badbaadiyo waa haddii la filayo in heer la badbaadin karo xataa hadday in la dagaalamo waa la dagaalamaya si loo badbaadiyo faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii ma yukrahu min alghaswi duulaanka waxaa la kahdo waman yaxrumu aw yukrahu qatluhu min alkufaar cidda ay xaaraan tahay ama ay karaaha tahay in la dilo gaalada xaggooda wamaa yajuusu qitaaluhum bihi waxay bannaan tahay in lagula dagaalamo gaalada yukrahu waxaa la kahdaa ghaswun duulaan bikayri idni alimaami imaamkii isagoon fasixin aw naa'ibihi ama imaamka naa'ibkiisa wayusanu waxaa la sunneeyaa idaa bacaa wayusanu waa la sunneeyey imaamkii naa'ibkiisa idaa bacata hadduu diro sariyatan guuto an yu'amira inuu madax uga dhigo calayhim dushooda amiir waya'huda uu qaado albaycata axdi iyo ballan bihabaati inay sugnaanayaan waxaa karaaha ah in imaamkii oon idmin jihaadkii in jihaad la qaado waa karaaha waa inuu imaamku idma ama naaibkiisu laakiin shardi ma aha shardiga ma aha laakiin waa mustaxab in imaamkii laga idan qaato haddii bilaa idan imaamkii oon fasixin laiska baxana waa makruuh waa jihaadu alab abcan jihaadka laga hadlay jihaadu dafcigii ma aha waaya waase haddii imaamkani uu jihaadka danaynayo laakiin hadduunasan eh, eh, wax idana la weydiinaya ma jirto waxaa la suneeyaa imaamku haddii uu diro guuto ila afar boqol sariya waxaa la dhahaa koox ka mid ah ciidanka ilaa afar boqol meelahaasa waaya waxaa sariya lagu magacaayo baa layidhi maxaa habeenkii bay socdaan marka hadduu koox ciidanka ka mida ah guuto uu diro waxaa sunno ah inuu amiir u sameeyo nin madaxa oo hogaamiyaha ama abaalduulaah isla markaa ballan iyo axdu ka qaado inay ku sugnaanayaan jihaadka inuusan soo cararayn uu dhaarinaya isla markaana wuxuu dirayaa ilaaladii ilaanadiibuu dirayaa ee gaalada akhbaartooda ayuu raadinaya walahu waxaa banaan bannaan imaamkii alisticaanatu inuu u kaashado gaaladii bikufaarin gaalo kale inuu kaashado gaaladaasoo tuuman laga aamin yahay khiyaanatuhum khiyaanadooda wayakuunuuna gaalada aan kaashanayna waxay noqonayaan baxayu meel low indamat hadday isu biiraan firqataa alkufri gaalada labadooda kufriga labadiisa kooxood qaawamnaahum aan iska caabin karo wa bicabiidin addoommo ayuu kaashan karaa biidni saadati ayadoo madaxdooda laga idan qaadanayo wa muraahiqiina kuwa qaangaarkii ku dhow aqwiya oo xoog badan wuxuu ku yidhi imaamkii wuxuu kaashan karaa markii gaalo la dagaalamayo gaalo uu kaashan karaa gaaladaas waxay noqon karaa ahlu dimma kuwa jizyada bixiya ama gaalo kale ayuu kaashan karaa gaalo gaalo uu ku jebin karaa laakiin laba shardi ayaa loo shardiyay markii gaalo la kaashanayo shardiga koowaad in gaalada la kaashanayo laga aamin yahay khiyaanadooda in ay dhabarjebin lagu sameeyaan ama ayna khayaameeyaan dagaalka nagaga baxaan waay kaa waa shardiga koowaad shardiga labaadna in haddii labada kooxood ay isku biiraan ee gaalada ah kuwan aan kaashanay kuwaan la dagaalamayn aysan labanlaabkeen ka badnayn oo aan iska caabin karo tusaale kaba soo qaad kuwaan la dagaalamayno tiradooda waa kun kuwa aan kaashanaynana innagana waxaan nahay tiradeenna waxaa wey maalan waa lix boqol ka soo qaad dabeetana waxaan kaashanay gaalo ilaa laba boqola marka labalaabkeena mayna ka badan sooma kun iyo laba boqol ba igu noqdeen inaguna waxaa nahay lix boqol marka haddii xataa isku biiraan waan la dagaalami karna waan iska caabin karna laakiin hadday yihiin kuwan aan kaashanayno lix boqol kale oo kun iyo lix boqol isku noqonayaan inaguna lix boqol aan noqonayn markaa dee iskama caabin karno labalaabkeenu ka badan yihin saa darteed markaas eh, cadadkaas lama kaashanayo walahu waxaa u banaan alisticaanatu inuu kaashado bikufaarin gaalo tuuban laga aamiya khiyaanatan khiyaanadooda wayakuunuuna ay ahaanayaan bixaytin meelon dabmat hadday isku biiraan firqata alkufri gaalada labadooda kooxood ama kufriga iyo gaalnimada labadooda kooxood qaawamnaahum iska cabinayn wa bicabiidin sidoo kale addoomuu kaashan karaa biidni saadati madaxdii iska lahaa ama saadadiis iska lahaa addoommadaas idankooda ayaan kaashan karaa addoomadii ilaa addoonka asaga jihaad laguma leh lakin haduu sayidkiisa u fasaxo jihaadkuu geli karaa waxa wey qaangaadhkii oo xoog badan aqwiyaa oo xoog badan waa la kaashan karaa ayagana dagaalkii way naga caawinayaan oo waxay noo qabanayaan hawlo fara badan sida biyihii inay qaadaan oo kale dadka dhaawaca ah inay daweeyaan ciidanka wixii dhaawacma ay soo qaadaan waxyaaba badan bay qabanayaan kuwaas sidoo kale dumarka kartida leh waa la kaashan karaa maxaa waqtiga nabiga calayhi asalaatu wasalaam dumarka qaar baa ka qayb qaadan jiray jihaadka sida umacaiya ay waxay tidhi umacaiya radi allahu tacaala sidaa ku sugan saxiix muslim nabiga calayhi salaatu wasalaam toddoba duulaan ayaan la galay bay tidhi oo aan guryahooda iyo meelahay gelayaan aan u maamulayey cuntadaan u karinayey dhaawacaan dawaynayey kuwa xanuunsan ayaan daryeeliyay bay tidhi radia allahu tacala canha walahu waxaa u bannaan imaamkii badlu luhbati diyaargarowgii inuu bixiyo iwasilaaci hubkii min bayt اlmaali baytmaalkii muslimiinta inuu ka bixiyo ayuu leeyahay wa min maalihi maalkiisa gaarkaan uu ka bixin karaa labadaba ka bixin karaa baytmaalkiina uu ka karaa kharashkii jihaad ku baxayay xoolihiisa gaarka ahna uu ka karaa man jahaza haaziyan faqad hazaa buu yii nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam qofkii diyaargareeya nin duulaya asaguna wuu duulay haddaad nin jihaad u baxaya aad kharashkii jihaadka aad siiso adigiina ajarkii jihaadka ayaad leedahay oo xoolaha aad ku jihaaday wayaixu waa asaxaya istijaaru dimiyin dimi in la kiraysto lilimaam imaamkii inuu kiraysto ayaa u bannaan wayasixu u asaxaya istijaaru dimiyin dimi kiraysigiis lilimaam imaamkii wuu asaxayaa wabaan ka boodamiya walaa yasixu ma asaxayso istijaaru muslimin muslim in loo kiraysto lijihaadi jihaad wayasixu istijaaru dimiyin dimi waa loo kiraysan karaa wuu kiraysan karaa lilimaam imaamkii qiila waxaa l eyrkiina wuu kiraysan karaa waaya qof muslim horta jihaad asaga looma kiraysan karo lama dhigi karo lacagtanaan ku siinaya ee waxa weeye aniga iyo oo meesha anuu jihaadkaan geli lahaa adugu naa'ib iga noqo sida xajka baan iskuu dirsada qofkii dee aan awoodi karin xajka qof reer uu eh, u kiraysto ka soo xajiya jihaadkii sidaa ma geli karo sababtoo ah qofkan jihaadka u baxaya ayuu jihaadkii ka dhacaya ila asaga lafta jihaadka ku marka jihaadkii looma kiraysan karo qof muslima laakiin imaamkii muslimiinta dhimmi gaal dhimmiga ugu kiraysan karaa jihaadka oo markii aan soo sheegaynay oo halkii aan hayn isticaanadooda way banaanta waaya qiil baa wuxuu leeyahay xataa heyrkii gaalkii dhimmiga ah qof aan imaam ahayn ama madaxweyne muslimiinta aan ahayn wuu kiraysan karaa jihaadka wuu kiraysan karaa laakiin sida muctamadka ah arrinkaas looma ogolo axaad almuslimiin maxaa masaalixda caamkay ka mid tahay dadka rayadkaana looma ogolo arrinkaa inay guda galaan yani madaxdooma askale wayukrahu waa la kahdaa liqaazinkii duulayay qatlu qariibin sokeeyihiisa inuu dilo wamaxramin iyo qof maxramkiisa ah wamaxramin wa qatlu maxramin maxram dilkii ayaa ashaddu sii culus qultu waxaan idhi an yasmacahu inuu maqlo mooyaane ninkaas maxramkiisa ah ama qariibkiisa ah yasub اllaha xaal u caayo ilaahay jala jalaaluh aw rasuuluhu aw rasuulahu rasuulkiisa sala اllahu alayhi wasalam wallahu aclam haasigii kii duulayay ee jihaad ku jiray waxaa loo kahdaa qariibkiisa inuu dilo aabbihii walaalkii in dadka qaraabadiisa ah inuu dilo waa makruuh maxaa yeelay waxaa ka ratimaya in uu hadhow markuu jihaad ka soo baxo uu ka shallaayo dadkii hadday dhahaa warba aabbahabaad dishay warba in adeerkaabaad jihaad ku dishay ninkii gaalkaade inuu hadhow ka shallaayo oo ka xumaado taasaa la didanya taasina waxay keenaysaa dee in ajarkiisu isdhimo midda kale qadiicaturaxim baa ku sugan ee raximkii lina faray inaan marka waa karaahatu tanziih hadduu maxramkiisi yahay wayba kasii daranta maxramka waxaa looga jeedaa qof ayna haddii midkoodu dumar ahaan lahaa ayna isgeyi lahayn sida aabbihii iyo walaalkii kuwa ama adeerka oo kale kuwa wuu ka sii daryahay qaraabadiisa kalena waxa weye sida ina abtigi oo kalena abtigi oo kalena waa makruuh maxramkiisuna uu ka sii daraya maxaa nabig alayhi salatu slam abubakr wuxuu u diiday maalinta uxud inuu dilo weladkiisii cabdiraxmaan markaa gaal buu ahaa dib uu ka soo islaamaya abu xudayfa ibnu cutbana nabigu wuxuu u diiday calayhi salaatu wasalaam inuu dilo aabihii maalintii bader oo wuxuu ka dalbaday aabihii inuu jihaadkii inuu dagaalka mubaarisi la sameyo isoo baxbu nabiga iska daa hadili laakiin wuxuu imaam ka soo reebay qariibkaas ama sokeeyaha gaalka ah haddii uu maqlo isagoo caaya ilaah iyo rasuulkiisa markaa laa karaama loo joojin mahaye dilay dilay laa tajidu qowman yuuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhir yuwaaduuna man xaada allah warasuulahu kulaahi waay wayaxrumu waxaa ka xaaraan ah calayhi qofkii jihaadayey qatlu sabiili mayr inuu dilo oo iyo kii labeebka ahaa mushkilin ee mushrika ahaa labeebkii waxa wey arrinkiisuusan caddayn inuu dilo waa xaaraan intaan soo tilmaannay ilmihii ee gaalka ah majnuunka kii waalnaa haweenay gaal ah ama khunfa labeeb mushkil ah intaaba lama dilayo maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu reebay caruurta iyo dumarka in la laayo ee gaalada ah wayaxilu waxaa xalaala qatlu waxa weeye mid caabida gaal caabida iska cibaadaysanay in la dila way bannaanta wa ajiirin mid lasoo kiraystay oo dagaal loo soo kiraystay in la dilina way bannaanta waa mujanadkii wa shaykhin iyo odaygii waa yeelka ah wa acmaa indhoolihii wa zimaninkii naafada ahaa intaasoo لا qitaala fiihim wax dagaala uusan ku sugnayn walaa haya hayan uuna ku sugnayn walaa haya hayan uusan ku sugnayn i adhari muctamad haddaan qabaan fayustaraqawna kuwa waa la doonsanaya wa tusbaa waa la soo qafaalinaya nisaahum dumarkooda wa amwaaluhum iyo xoolahooda wuxuu ku yidhi raahib waa mid waa la dili karaa ah. waaya dilkiisu wuu bannaanyah odagii waayeelka ah ee daciifka ahaa asna waa la dili karaa ee gaalka ah kii la soo kiraystay ee dagaal loo soo kiraystay asna waa la dili karaa kii shaqaysanaya ka dhex ganacsanaya saasoo kale ee gaalka ah indhoolihii waa la dili karaa asna gaalka ah kii waxa weeye naafada ahaa ean dagaalami karin intaasoo dhan xataa haddaysan dagaal iyo ra'yi toona aysan haynin awoodna ma leh tala lama hayaan waa layn kuwaas maxaa yeele caama ah, qowlka ilahay u yihi faqtulu lmushrikiina aayaddaasa caama kale waa axraar waana mukalafiin marka way bannaantay in la dilo sida kuwa kaleba loo dilayo khilaafu ladhar wuxuu leeya lama dili karo maxaa ma dagaalamayaan kuwan marka waxay shabahaan dumarka iyo caruurta waa masale khilaafiya masalada haddaba kuwaas aan soo sheegnay waa la addoonsanayaa haddii la doono waana la layn karaa la addoonsan karaa dumarkoodana waa lasoo kafaalanaya kuwaan soo tilmaanay xoolahoodana waa la haniimaysanayaa wayaxilu waxaaba xalaala ah, qatlu raahibin gaalkii waxa weeye raahibka ah ee cibaadaysanayay in la dilo wa ajiirinkii lasoo kiraystay wa shaykhin odaygii wa acmaa indhooligii wa zabninkii naafadaha raahibka ajiirka iyo sheekha iyo noolaha iyo zaminkaasoo laa qitaala fiihim wax dagaal ah uusan ku sugnayn walaa ra'ya iyo ra'yi toona filaharinodaba hadaan qabano haddii ra'yiga ileeyihiinna oy talinayaan ama dagaalka ka qayb qaadanayaan laa khilaaf marka khilaaf buu baxaya qawlan waaxidan waa la laynaya khilaaf ku jiro waxa wey hadaysan dagaalamaynin ra'yi inaysan haynin fa yustaraqoona marka waa la oo tusbaa waa la qafaalnaya nisaahum dumarkooda wa amwaalahum xoolahooda xoolahoodana waa la haniimaysanaya wayajuusu waxaa bannaan xisaaru lkufaari gaaladii in la go'doomiyo fi lbilaadi wadankooda lagu go'doomiyo wlqilaaci iyo waxa weye dhufiisyadooda wa irsaalu lmaai biyihii in lagu diro calayhim dushooda wa in lagu tuuro binaarin dab wamanjaniiqin iyo midfac wa tabyiituhum in miro fii aflatin aflad lagu miro waaya gaalada si kastoo lagula dagaalami karo waa lagula dagaalamayaa sida ma aha muqaadir aan soo tilmaamayn walidaalik waa xisaar waa lagu samayn karaa oo waa la go'doomin karaa magaaladay ku sugan yihin waa lagu go'doomin karaa sidoo kale qalcadahooda iyo dhufaysyadooda waxa weeye waa swed waa laga qaban karaa ama waa la go'doomin karaa waxaa kaloo bannaan in biyihii lagu sii daayo marka lala jihaadayo biyo lagu sii daayaa iyo in lagu tuuro dab iyo midfac manjariiq waad garanaysaanoo waa aaladii dhagax lagu tuuri jiray waagi hore dhagaxa weliba dab kale ololay meeshii manjariiqana waxaa ku jira maanta madaafiicda iyo hubka culculus iyo diyaaradaha iyo waxaaso dhan baa ku jira waxaa kaloo bannaan in gaaladii habeennimo la miro ayuu khaflad ku jira in la miro ayaa bannaan nabiga calayhi salaatu wasalaam sida saxiixayn ku sugan wuxuu weeraray reer beni mustalem waa yahuud dabeetana waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam gaalada habeenkii la miraya oo dumarkooda lasoo qafaalanaya carruurtooda nabig wuxuu leh calayhi salaatu wasalaam hum minhum carruurtaa iyo dumarka aad sheegayso gaalada ka mid yihiin macnaha waa lasoo qafaalan karaa ayagoon waxba ogeyn habeennimo inta loo dhaco dumarkooda iyo carrurtooda waa lasoo qafaalan karaa waaya laakiin lama dili kara dumarkii iyo caruurta lakin waa lasoo kafaalan wixii dagaalamayana waa lalayn karaa wuxuu ihi wayajuusu waxaa banaan xisaabu kufaari gaalada in la goodoomiyo fi lbilaadi degmadooda lagu goodoomiyo walqilaaci iyo dhufaysadii wairsaalulmaai bihi lagu diro calayhim dushooda warabihim in lagu tuuro binaarin dab waman jariiqin iyo madfac wa tabyiituhum in la miro fii haflatin hafladii lagu miro fain kaana hadduu ku sugan yahay fiihim gaalada dhexdooda muslimun qof muslim ah la qafaash aw mase taajirun ganacsade jaaza dalika arrinkaasi waa banaaniya cala madhab muctamad haddaan qabano haddii gaalo dhexdooda ku dhool yahay qof muslim ah oo ay qafaasheen ama waa ganacsanoo waa ganacsado waddanka gaalada ku noolya u ka dhex ganacsadaa oo meherad buu ku leeyahay way bannaan tahay waxyaabihii aan soo sheegnay in laga dagaalamo oo madaafiicdii iyo hoobiyaashii iyo waxa hubka anwaacdiis kala duwan in lagu weeraro way bannaantahay siuusan jihaadkii waxa weeye u joogsanin waaya qofka muslimkaana waxaa laga yaabaa inuu eh, ka badbaado hadduu ku dhintana shahiid buu noqonaya walow iltaxama xarban dagaalkii hadduu hilboobo fatatarasu ay gaashaan ka dhigtaan binisaain dumar wasibyaanin caruur jaaza waxaa bannaan rabyuhum in la tuuro oo la gamo ayaa bannaan wain dafacuu hadday isku difaacaan bihim caruurta iyo dumarka can anfusii naftooda ku difaacaan walam tadcu aysan keenin daruuratun baahi ilaa rabihim in la tuuro faladharu muctamad waxaa weeye tarkuhum in laiska daynayo waaya wuxuu ku yidhi haddii dagaalkii uu bilowdo oo la isdhex galo imtixaan waxa markii dagaalku intuu bilowdo la isdhex oo isla markaa ay arur iyo dumar ay gaashaan ka dhigtaan caruur iyo dumar ayago ay leeyihiin oo gaaladii ka mid ah ayay iska horraysiiyeen ay gaashaa ka dhigteen si aan waxa weeye ayaga loo tooganin oo carruurta ay isku badbaadiyaan way bannaan tahay markaa in la tuuro dumarka iyo carruurtaaba hadday dhibaato ay keento darura hadday keento weyaan siaysan arrinkaas u noqonin dariica wasiile ay jihaadkii markaa ku diidayaan muslimiintan ay kaga guulaysanayaan maxaa yal iska dayno weerarkooda waxaa laga yaabaa in ay markaa nagu soo durkaan oo ay nala wareegaan haddii laakiin naftooda ay ku difaacayaan oysan weerar ahayn way isku difaacayaan way ku gabanayaan gabaad ka dhiganayaan wax daruur ahna mayna keenin inaan carruurta iyo dumarkaa aan layno markaa waan iska daynayna iska daynaynaa maxaa yeelay meesha daruuraa jirtay tii waxay ahayd min baabi irtikaab akhafi dararayn wa ahwani sharayn ahayd marka hadda wax daruuraha ma jirto saa darteed waan iska daynayna adaruuraatu tabiixu almaxduuraat wadaruuratu tuqadaru biqadariha Eh, laakiin falabharu tarkuhum somuusa dhihin khilaafu labhar ayaa halkan muctamad ah waxaa weeye inay bannaan tahay haddii xataa ay isku difaacayaan inaan carruurta iyo dumarkaas aan tooganno way bannaan tahay saasaa muctamad ah saasuu imaam nawi laftirkiisu uu ku tasxiixiyey fii zawaa'id arawda masaaishii uu rawdada dheeraadka ahayd sharxi raafici alkabiir waaya marka waxay ka mid tahay masaaisha laga xoog badan yahay minhaaj ku sugan almasaa'il adaciifa fi lminhaaj bay ka mid tahay masalada waxa muctamad ah in ayagoo xataa gabaad ka dhiganaya oo isku difaacaya caruurtii dumarkii o gaashaa ka dhiganaya in la tuuro way bannaantay xataa haddaysan jirin lagu tuuro waaya saysan dariico oga dhigan jihaadkii inay hee ku joojiyaan ama xila oga dhiganin inay hee dhufeeskooda ay ilaashadaan wuxuu yihi walow iltaxama hadduu hilgooba xarbun dagaal fatasarasoo isku gaashaantaan binisaain dumar wa sibyaanin caruur jaaz waxaa banaan ramyahum in la toogto oo la tuuro wain dafacuu hadday isku difaacaan bihim caruurtii iyo dumarkii can anfusihim naftooda ku difaacaan walam tadcu aysan keenin daruuratun baahi ilaa raybihim in la tuuro oo caruurtaas la toogto faladar muctamad waxaa weeye tarkum in la iska daynayo wain tatarasuu ku gaashaantaan bimuslimiina muslimiin fandur eeg in lam tadcu haddaysan keenin daruuratun baahi ilaa ramyihim muslimiinta eh, in la tuuro la toogto taraknaahum waan iska daynaynaa wailaa haddii kale ay daruuro keento in la toogto jaaza way bannaantahay ramyahum toogashadooda filasax cuntada haddaan qaban wuxuu ku yidhi hadday muslimiin ay gaashaan ka dhigtaan waan eegaynaa ma wax daruuro ah haddaysan daruuro jirin keenaysa inaan waxa weye hubkii aan ku tuuro waan iska daynayna wax daruura haddaysan jirin oo cabsi aynan ka qabin inay waddanka islaamka ay qabsadaan halis aynan nagu ahayn waan iska daynayna muslimiinta inagoo badbaadinayna haddii laakiin daruuro ay jirto oo laga cabsi qabo haddii faraha laga qaado in inagu ay nala wareegaan marka ayada ah maca muslimiinta ay gaashaan ka dhigteen waa la tooganaya de muslimiintu inagu qasdimayna markaan eh, tooganayno ee waxaan u qasdaynaa gaalada laakiin tan waxay noqonaysaa min baabi addaruura marka qaacidai bay soo hosgelaysa idaa tacaaradat mafsadataani ruuciya acdamumaa dararan biirtikaabi ahafihimaa qaacidadaas soo gelaysa wuxuuli wa in tatabarasu hadday gaashaan ka dhigtaan muslimiin muslimiin fain lam tadcu haddaysan keenin daruuratun baahi ilaa rabbihim inaan toogano oon tuurno taragnahum aan iska daynina wa ilaa haddii kale baahi ay keento jaaza waxaa banaan ramyu mina toogto fi lasax wayaxrumu waxaa xaaraana alinsiraafu dagaalkii in laga baxo canisafi safkii in laga baxaa xaaraan ah safki jihaadka laga hadlayaaye in lam yazid lam yazid hadduusan ka badan cadadulkufaari gaalada cadadkooda calaa milayna laban laabkeenna ilaa mutaxarifan mid u xeeladaysanay mooyaan liqitaalin dagaal awmase mutaxayizan mid u dunmaya oo ku biiraya ilaa fiatin koox kale yastanjiduu uu gargaar ka dalbayo bihaa kooxdaas wayajuz waxaa bannaan ataxayuzu inuu ku biiro o u dunmo ilaa fiatin koox baciidatin oo fog fil asaxi muctamid haddaan qabo wuxuu ku yidhi waa xaaraan inuu qofkii jihaadka galay uu jihaadkii dib ooga gurto oo uu ka baxo isagoo cararaya ama baxsanaya xaaraan wey taas waaya su ilahay qur-aanka noogu tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fiatan fahbutuu waase goorma haddii gaalada cadadkoodu uusan ka badanin midda kale waxaa ka mid ahaa xadiidkii saxiin ku sugan ijtanibu sabca almuubiqaat iska ilaaliya toddobada dambi ee waaweyn ee qofka halaagaya waxaa ka mid ahaa altawalli yowma azaxf maalinta yani dagaalku uu jiro ama jihaadku inuu qofkii uu cararo waase goorma markii arrinkaasi xaaraya haddii gaalada tiradooda aysan ka badnayn laban laabkeena hadaysan ka badnayn waa xaaraan inaan baxsano waaya maxaa ilahay qur-aanka uu noogu sheegay arrinkaas wuxuu ihi fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibu miatain haddii idinku boqol aad tihiin sabraysa laba boqol baad ka adkaan kartaa macnaa laba boqol ha ka adkaadaan weyn khabarun bimacnaa almri weyn laakiin laba xaaladood baa loo baneeyey qofkii inuu dagaalkii dib oga gurto asagoo jihaad ku jira waa markii uu xiiladaysi oo meel buu ka wareegaya meel kale u tegaya oo istraatiijisan xagga dagaalka taasi way bannaanta waa mutaxarif liqitaal ama mutaxayiz ilaa fia koox kaleu ku biiraya kooxda uu ka tegaya koox kale ayuu ku biiraya oo xoojinaya ama uu gargaar uu bidaya inay de u hiilinayaan oo xoojinayaan marka taasi dhib ma leh ilahay baa qur-aanka ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله أنتهى إنه قفك كوح كالدرقسان وكفك وكبير ويبنانت ولا يشارك ويحرم حرام الانصراف إنه كلابت عن الصف صفكي إذا لم يزد هديسا كبضا عدد الكفار قال عدد كود على مثلين لبلاو كان إلا متحرفا قف وحوي dagaalkii liqitaalin dagaalkii u xiradaysanaya mooyaane aw mase mutaxayisan u dulmeeya ilaa fiatin koox yastanjid biha uu gargaar ka dalbayo yajuz way bannaan tahay taxayuskaas ilaa fiatin koox baciidatin oo foga fi lasax walaa yushaariku la wadaagi mahayo mutaxayizun qofkii u dulma ilaa baciidatin koox fog aljeysha ciidankii la wadaagi maayo fii ma hanima wuxuu haniimaystay bacda mufaaraqati markuu ka tegey kadib wayushaariku wuu la wadaagi doonaa mutaxayizun kii u dulmay ilaa qariibatin koox dhow ilasax muctaba haddaan qabano haddii uu qofkii koox ka baxo koox kale oo ka fog uu ku biiro dabeetana ciidankii uu ka baxay uu haniime helo markuu ka tegey kadib haniimadaan la wadaagi mahayo kooxdaasaa iskale haniimaysatay maadaama asagoo ka baxay oo koox kaleoo fog haniimadii wuu la wadaagay maxaa yeele labadan kooxood way iskarabsanayaan dee haniimada way soo wada dhacsadeen sidaa darteed wadaagaya marka ayadaa fain zaada haddii cadadkii gaalada uu ka bato calaa milayni labanlaabkeed labanlaab hadduu ka bato jaaza waxaa bannaan in israafo dagaalkii in laga gudoomo laga gadoomo laga baxo ila anahu shaniya yaxrum waxaa xaraana insiraafu miati baطanin boqol nin oo geesi ah inay ka baxaan ama ay ka eh, noqdaan an miatayni laba boqol iyo waaxidin mid ducafaa oo itaal daran filasax wuxuu ku yidhi hadday gaaladu lamanlaabkeedna ka bataan way bannaan dagaalkii inaad dib uga gorato ood ka baxdo waa aayadda haddaan soo sheegay alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan fain yakun minkum miatun saabiratu yaglibu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibu alfayn biidn illah waay laakiin waxaa xaaraan ah boqol nin oo muslimiin oo geesiyaal ah inay ka cararaan laba boqol iyo hal laba boqol iyo kow gaalo ah oo ducafo ah kowgaas waxaa muslim ka dhanaya mid kale waa ducafo marka boqolkaa nin baa ka adag labadaa boqol iyo kowga gaalada ah ee ducafada ah sidaa darteed taa iyadu macnihii baan eegno waxa wey wa iska caabin karaan wa iska celin karaan watajuusu waxaa bannaan almubaarasatu isu bixid gaaladii iyo muslimiinta inay isu soo baxaan mid mid iskugu soo baxaan way bannaanta fain alabaha mubaarasadii hadduu dalbo kaafirun gaal istuxiba waxaa la sunneeya alkhuruuj ilayhi in loo baxo wainamaa taxsunu way wanaagsan tahay mubaarasadii minman qof bay ka wanaagsan tahay jaraba tijaabiyey nafsoo naftiisa dagaal ku tijaabiyey wa biidni limaami imaamka idankiisana inuu ku baxo mubaarasadu waxaa weeye in gaaladii iyo muslimiintii kuwanuu mid ka soo baxo kuwanuu mid ka soo baxo oo markaa labadaas laisku eego way labadaasi dagaalamaan waxay dhici jirtay waagii hore ee dee lagu dagaalami jiray hadda qoryaa lagu dagaalamaa mubaarasadaas suura gal marka e, gaalada mid baa ka soo baxaya muslimiinta mid baa ka soo baxay meel dhexa isku imaanayeen markaas seef ku dagaalamaya way waqtiga nabiga calayhi salatu wasalaam ama muslimiinta haddal bato ama gaaladu haddal bato had jee ninka geesiga awood iyo karti iyo isbiday ayaa soo baxa sida cali radi allahu tacala oo la dagaalamay oo mubaarasada ugu soo baxay marxab waa isku faaneen gabyada isku tiriyeen sidoo kale xamza ibn cabdilmualib cabdullaahi ibn rawaxa ibn cafra kuwaasoo dhan mubaarasay sameeyeen haddii haddaba mubaarasadaas uu dalbo gaala waxaa sunno ah in qof muslim ah uu u baxo waaya waxaana fiican qofka u baxaya in laba shar laga helo kow inuu horta naftiisa hore usoo tijaabiyey oo ninku kalsoon geesinimadiisa iyo callo adeegiisa iyo kartidiisa dagaal inuu ahaado oo nin hore usoo tijaabiye u nin laakiin hadda un dagaal ugu horayso oo laga yaaba markii de ninkii istaagaan inuu baqo ama cabsado ama de dagaalkii xeeladiisa usan gelinaya tabtiisi dee ninkaasi yuusan waxaa weeye naftiisa khatar gelinin muslimiintana yuusan ceebaysan kaasi waa shardiga kobaad shardiga labaadna inuu imaamku u fasaxo ama abbaanduulaha ciidanka muslimiinta inuu u fasaxo labadaas shardi hadii la helo mubaarasadii wuu bixi kara watajuzu way bannaantay almubaarasatu isubixid fain dalaba hadduu dalbada kaafirun gaal istaxib waxa la sayn khuruuj ilayhi inuu loo baxo wa inamaa taxsunu way wanaagsan tahay mubaarasadaasi minman qof bay u wanaagsan tahay jaraba tijaabiye nafsa naftiisa dagaal ku tijaabiye wa biidni limaami imaamka idankiisana inuu ka baxo wayajuusu waxaa bannaan itlaafu binaa'ihim dhismahooda inaan burburino oon baabayno gaalada wa shajarihim geedahooda lixaajati alqitaali dagaalka baahidiisa awgeed aan u baabi'ino wadafari bihim inaan ka wakada waxaa la way ah, bannaantahay inaan geedahooda iyo dhismahoodaba baabi'ino in lam yurja la malaynaynin ama aan la filaynin xusuulaha dhismayaasha iyo geedahaas inaan xasil helayno noo xasilayaan lana innaga fain ruji haddii inuun in geedahaas iyo dhismayaasha aan qabsanayno inagoo la wareegayno nudib waxaa sunna ah atarku in laska daayo gaalada dhismayaashooda iyo geedahoodaba marka lala dagaalamayo waa la burburin karaa guryahoodana waa la burburin karaa geedahoodana waa la goyn karaa si maaragtay dagaalkii haddii baahida dagaalka ay keento iyo in gaaladii laska dhiciyo laska caabiyo ama laga adkaadaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam fii nahli bani nadiir uu gooyey nabiga calayhi salaatu salaam geedahoodii dabeetana markiu la dagaalamayay mid ka a gaalada yahuudda ee reer bani ayaa dhufis isagoo ku jiro nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo geedihii waxa weeye geetimireedyadoodii goynaya dabeetana wuxuu ihi ina hada la fasaadun ya muxamed muxamedow waxaanad samaynaysa waa fasaad wa inaka tanhaa can ilfasaad adiguna fasaadkii aan la samaynin baa tihi maantana geedihii baad goynaysaaba dabeetana soo degta aayaddan maa qadactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illaah wax kastood goyseen oo geetimireed ah ama aad ka dayseen iyadoo iska taagan oo jirideeda ku taagan kaasi waa idanka ilaahay jala jalaal waxaa la mid ah oy bannaantahay in geedahooda la gooyo iyo dhismahooda min baabi daruura daruuro darteed haddii aan la in ay waxa weye dhismayaashaas iyo geedaha aan helan oo yani daruurta kitaab oma goynayno laakiin waa dhismayaashoodii geedahoodii waan ka baabi'inaynaa si aan u cadhogelinno walaa yaطacuuna mطian yagiidu اlkufaar yukhribuuna buyuutahum bydihim waydi اlmuminiin haddii laakiin la rajaynay dhismayaashaas iyo geedaha inaan inagu aan haniim u heli doonno oon dhulkaa qabsan doono waxaa sunnaha in iska daayo si ay haniimadaasi u helaan muslimiintu uga faa'idaystaan wayaxrumu waxaa xaaraana itlaafu alxayawaani xoolaha in la dilo waa xaaraan xoolaha gaaladu ay wataan ilaa maa yuqaatiluuna waxay nuula dagaalamayaan mooyaane calayhi dushiisa lidafcihim liajli dafcihim oon markaa u dilayno waxay ku dagaalamayaan si aan iskaga difaacno aw dafarin bihim inaan ka guulaysano mase amase intaa midna meehee hanimnaahu ilaa idaa hanimnaahu inaan hanimaysano mooyaane oo wakifna aan ka baqno rujuucahu inuu u laabto ilayhim xaggooda wa dararahu inuu dhib noo keeno soo hadlay geedihii iyo dhismayaashii gaaladu ay lahaayeen in la baabi'in karo la burburin karo ama xeero dagaal ah loo burburiyo ama si ayaga gaalada looga eh, tagsiiyo xoolahaas oo loo dhaafiyo loo seejiyo ayaa wuxuu sheegay halkan in haddii eh, xoole ay gaaladu sitaan masalan fardihii iyo dameerihii iyo geeli iyo lo iyo adhigii wixii la midka ah, xoolahooda waa xaaraan in la baabi'iyo maxaa waa nafley nafleyda laskama dili karo ilaa in ay ku dagaalamayaan mooyaane xoolihii hadday fardihii maalan ku dagaalamayaan fardaha waan waan eh, toogan karaa waan eh, dili karaa si aan iskaga difaacno gaaladii ama aan u wiiqin awooddooda oga adkaano ama xoolahaas waxay ahan xoola aan ka qaniinaysanay gaaloon ka soo qabsannay maalan geel iyo lo iyo ari waxaana ka cabsanaynaa inay xoolahaas ayagii dib ugu noqdaan u galaan marka ayadaa oo dhib noo keenaan saa marka ayado way in la laayo oo la baabiyo way bannaan loo xaqiijiyo mafsadadaas si maarata looga fogaado wa yaxrum waxaa xaaraana itlaafu alxayawaani xayawaankii ama gaaladu ay siteen in la dilo ilaa maa yuqaatiluuna caleyhi waxay nugula dagaalamayaan mooyaane lidafcihim oo marka aan waxa ay nugula dagaalamayan u baabiin u dilo lidafcihim saan iskaga difaacno aw dafarin bihim saan uga guulaysano aw mase ilaa idaa aw haniimnaahu ilaa idaa haniimnahu inaan haniimaysano mooyaane wakifna aan ka baqno rujuucahu xoolahan aan haniimaysanan inay dib ugu laabtaan ilayhim gaalada xaggooda wa dararahu dhibna uu markaa nagaga yimaado halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam sal allah waslm calaa nabiyina mxamed